لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد in sha allahu tacaala muqaarana ayaa waxaan ku samaynaynaa isbarbardhig haddii alla idmo siduu walaalku sheegay ee qof baari ah iyo qof caaqa katabtu ilayki yaa ummii nashiidan fi lmadan saraba ucabiru fiihi yaa ummii can اldamci aladi insakaba can اlqalbi aladi daraba can اldamci aladi insakaba عن القلب الذي اضطرب عن الفكر الذي شرد عن الأحزان في الصدر عن الأفراح في القبر فمنذ رحلت يا أمي وحزني آه من حزني يطاردني يحاصرني فتفضح عبرة العين على الشباك يا أمي وقفت بذل ذكراك دعوت الله يا أمي ليجمعنا بميعاد هناك بصحبة الهادي هناك سينجلي همي ويسعد قلبي الباكي وحتى ذاك يا أمي يمينا لست أنساك gabaygan baan insha allahu tacaala muxaadaradeenna ku bilaabaynaa qof hooyadii dhimatay ayaa gabayga tiriyey wuxuuna cabirayaa wafaha iyo baarinimada isaga iyo hooyadii u dhaxaysa waxaan kuu qoray hooyo kelimaadkan adiga waa kelimaad insha allahu tacaala intii dunidu jirto jiraaya waxaan ku cabbirayaa jacaylka aan kuu qabo waxaan cabbirayaa qalbiga murugtu ay ka muuqato waxaan cabbirayaa fikrad kala tegayso oo qofka aan ku sugnaanaynin waxaan cabbirayaa murugta laabta xambaarsan tahay waxaan cabbirayaa farxadda qabriga aad ku haysato laga bilaabo xilligii aada geeriyootay wa xusnii aahin min xusnii murugtaydu ma dhammaanin waxaa mar walba soo weerarayaa qofkaas wax la yidhaahdo murugtii soo weerari waxaana fadeexadayn oo sheegaysa inay murugahayso indhaha oo ilin ay ka imaanayso waxaan taagnahay hooyo xilligii igu kaa dambeeyey meeshii aan joogay dacawtu allaha yaa ummii liyajmacanaa bimiicaadii allah subxaanah wa tacaala baan kuu baryayaa ilaahay inuu nagu kulmiyo jannada hooyooyinka iyo dadka dhale oo dhanna ilaahay subxaanah wa tacaala jannada uu ku kulmiyo jamaacada rasuulka iyo shuhadada iyo saalixiinta suxbadooda inagoo la jirna wuxuu qalbigaygu sacaadiya liibaan heli lahaa xilligaas haddii taa la arko waxataa daaka yaa ummii yamiinan lastu ansaaki ballantu waxaa weeye in hooye baari loo noqdo oon marna aana ku noqonin caas insha allahu tacaala maxaan hooye kuu hadiyaynaa yaa xubban taqalqala fii wujdin wa cumqin jacayl tiro badan oo ku jira qalbiga gudihiisa hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay inay innaga hooyo noo noqoto taasoo u soo jeedi jirtay habeen walba si adiga ay kuu geliso oo adigu hurdo aad u hesho hadiyad u laa'iq ah ama hooyo u cunantana ma heli karno dadku markay wax dhagaysanayaan waxaa lagu dhagaystaa dhagaha laakiin hooye hadday nala hadlayso waxaan ku dhegaysanaynaa jirkeenna oo dhan baa dhegaysanaya laa amliku siwaa qalbin basiitin ma awoodna wax kale ilaa qalbi fudud oo xambaarsan hooyo cirfaan iyo wanaag tiro badan u xambaarsan uhdiiki ilayki yaa ummii ummii alkhaaliya hooyooyinka nool ilaahay subxaana wa tacaala ha xifdiyo hooyooyinka dhintayna ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisii ha siiyo oo ha geliyo waraxima allahu man tuwfiya minhum allahuma aamiin axla alqasaa'idi aktubuhaa wa axkiihaa axla alhadaaya licayni alummi ahdiiha hadiyadda ugu wanaagsan ayaan hooyo u hadiyaynaynaa iweydii weydii hooyo indhahayagu inay ka go-een oy ka dhammaadeen ilintii ku bilaabatay xilligii aad geeriyootay ayna dacaamu away cuntadii markaan gaajoonna aadna siin jirtay hooyo away cabbitaankii aadna siin jirtay markaan oonno hooyo away caanihii aadna siin jirtay hooyo markaan baahanno walyowma aahin hada albucdu shayabanii wa kayfa laa wa ana fi lcumri muqtabilu anta arabiic waxaad tahay hooyo wax walba oo wanaagsan ayaa tahay khaatira waxaa weeye walaalayaal qof walba waa inuu dareemo xilliga ugu farxad badan yahay markaad hooyo ku foorarsatood rabto inaad shumiso oo ilintaadu ay laabteeda ku dhacdo ood ka aragtay indhaheedu inay raalli kaa yihiin ashcuru biiktimaali rujuulatii xilligaas ayaa waxaan dareemaynaa dadnimadayadu inay dhammaystiran tahay bayna yadayka kabirtu hooyo adiga gacmahaagaiyo hortaadaan ku soo weynaanay iyo barbaarintaada waxaan ku soo jirnay qalbigaagii diiranaa baan ku soo jirnay waxaan ku soo jirnay dhabtaadii wanaagsanayd baad nagu hayn jirtay waxaan ku soo barbaarnay xanaanka hooyo iyo waxa ayna siinaysa ayaan ku soo barbaarnay aximatii bilislaam intaas oo ah ihdaa ama hadiyad hooyo loo celinaya kadib waxaan gudagelaynaa isbarbardhig inaan ku sameeyo inshaa allah qof baaree iyo qof caaqa waxaa jiray ahar saxiixa sheekh alalbanina uu saxiixiyey can alcawaam ibnu xawshab laga wariyo uu leeyahay maalin maalmaha ka mida ah ayaa waxaan imid magaalo magaaladii markaan imid waxaan arkay qabri markay tahay galabtii galab walba qabrigaasi waa kala dilaacayaa waxaa ka soo baxaya qof madaxiisu uu yahay madaxa dameeraha oo kale jirkiisa inta kalena qof binu aadam oo kale uu yahay saddex jeer ayuu sida dameeraha u ciyayaa kadibna wuxuu ku laabanayaa qabrigiisii waxaan weydiiyey buu ihi gabar meesha fadhiday waxay igu tiri qofkaa da'daa hooyada halkaa fadhida ma u jeedaa iyada warayso iyadaa wiilkaa dhashay waxaan u tegay buu yidhi hooyadii waxaan idhi hooyo see wuxu jiraa muxuu ahaa qofkaani waxay tiri innahu waladii waa wiilkaygii waxay tiri maalintii wuu seexan jiray maalintii oo dhan galabtii markay tahay buu labisan jiray wuxuu aadi jiray khamraduu aad u cabbi jiray inuu soo iibsado ayuu u bixi jiray waxaan odhan jiray yaa waladii ilaa mataa tashrabu alkhamr wiilkaygiiyow ilaa goorma ayaad wadi doontaa cabbitaanka khamrada wuxuu hooyadii ugu jawaabi jiray anti tanhaqiina kamaa yanhaqu lximaar adigu waxaad u qaylisaa sida dameeruhu ay u qayliyaan maalin baa wuxuu geeriyooday xilli galaba wuxuuna qabrigaa la geliyey allah wuxuu qadaray subxaana wa tacaalaa galab kasta inuu soo baxo isagoo madaxiisu madax dameer uu eegyahay jirkiisa kalena qof binu aadama uu eegyahay saddex jeerra sida dameeraha uu qayliyo kadibna uu ku laabto qabrigiisii axibatii fi lislaam cuquubada waalidka waa la arkaa wayna soo degdegtaa habaarka hooyo waa soo degdegaa oo ma daaho sidii rasuulkuba yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam maa min denbin ajdaru an yucajila lisaaxibihi alcuquuba maca maa yudakharu lahu min albagyi waqatiicati araxim xadiiskii sheekh alalbani fi ladab almufrad saxiixu ladab almufrad iyo saxiixu tarkiib watarhiib iyo hayrkiiba uu ku saxiixiyey ma jiro dembi qofka binu aadamkaa ah sida loogu soo dedejiyay cuquubadiisa adduunka la mid ah waxa la yidhaahdo qaraabo goyska iyo hooyo oo lagu noqdo caaq lagu noqdo qisada walaalayaal qofka caaqa waxaan ku samaynaynaa barbardhig inaan ku samayno bal dad baa ri'ina inaan aragno waxaa jiray nin ka mid ahaa dadkii shalafka oo ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan kaamas ibnu اlxasan alxanafi اlbasriy qaala canhu alimaam الdahabiyu min aلhiqaat imaamu dahabi markuu ka sheekaynaya wuxuu yidhi dadka hiqaadkaee waaweyn buu ku jiray wuxuu ahaa nin hooyadii baari u ah maxaa dhacay walaalayaal maalin maalmaha ka mida waxaa dhacay in uu arkay waxa la yidhaahdo caqrab ama dabaqalooc kadibna wuxuu damcay inuu dilo dabaqaloocii waa ka cararay oo uu qaban waaye god buu ka galay godkiibuu gacanta ka dabageliyey dabaqaloocii baa qaniinay waxaa lagu yidhi maxaad sidaa u samaysay guriga dhexdiisa meel buu galay maxaa isaga dayn weyday muxuu ku jawaabay walaalayaal wuxuu yidhi waxaan ka baqay inuu caqrabkan dabaqalloocu soo baxo oo intaan waayo hooyaday uu qaniino taasaa waxay uga sahlanaatay si aynu hooyadii u badbaado inuu isagu gacantiisa u dhigo oo gacantiisa uu qaniinuu ku ogaado meeshuu ku jiro halkaana ku ilaaliyo gacanta ku haya caawo dhan axibbatii fi lislaam dadkii shalafka sidaasay ahaayeen dad waxay ahaayeen waalidka baari u ah dad waxay ahaayeen janno ilaahay ku raadinaya dad waxay ahaayeen naar alla kaga fogaanaya balan aragno laba wiilo walaala ah oo labaduba ay hooyadood baari u yihiin oo ay isku haystaan qadiyad iyo umuur arrin bay isku haystaan ilaa arrintaa maxkamadda loo soo rafciyo oo la keeno maxaad u malayn inay isku haystaan labadaa wiil waxay isku hayaan qofkii hooyada gacanta ku qaban lahaa oo isagu ricaayayn lahaa oo gurigiisa ay joogi lahayd waxaa hooyada haya markii hore nin la yidhaahdo xaysaan ninkaas waxaa dhacday wax badan buu hooyadii gacanta ku hayay baarina wuu u ahaa markii uu weynaaday oo da-dihiisu aada u weynaatay reerna ma lahayn ee duq isagii noqday hooyana aad garan karto inay ka sii weyn tahay wax badan ayaa waxaa yimid walaalkii oo ka yar oo isagu reer leh wuxuu ku qabsaday hooyadii wuxuuna yidhi adigu maanta waad weynaatay adigaa da-ah hooyo anigaa gacanta ku qabanaya anigaana riicaayaynaya aniga faraha iga qaad xaysaan wuxuu yidhi anigaa gacanta ku haynaya kuu dhiibi maayo hooyo arrintii isku qabsadeen maxkamadda laysla soo aaday maxkamadda markii la yimid hooyo da'deedu waa weyn tahay hilibkeedii waa dhammaaday jirkeedii waa yaraaday xididaheedii way soo laabteen wasankeeda iyo miisaankeeda dhan wuxuu noqday labaatan kiilo iyagoo labadoodii hooyo kartoon ku wada oo intay meel saa ugu dhigeen ku soo qaaday ayay maxkamaddii keeneen wadood baa halkii dhex martay waxaa la warsaday hooyadii baa la weydiiyey oo layidhi labadaada wiilkee laguu dhiibaa waxay tidhi haadaa xisaan huwa cayni kaasi waa ishaydii wiilkan kalena waa ishaydii kale waxay cabirtay labadaba inay jeceshahay labadubana baaru yihiin maxkamaddii waxaa qasab ku noqday inay arrintii xukunto waxaa loo xukumay wiilkii yaraa oo reerka lahaa oo awoodi karay in hooyo la caawiyo oo reerka dhan ay u shaqeeyaan billaahi calaykum walaalkii xaysaan muxuu sameeyey goobtii buu oohin qabsaday sida ilmaha yari u ooyaan buu maxkamadda ugu ooyey famaadaa taraa muxuu ku khasaaray u waay ma dhul baa la isku haystay oo looga reeyey ma dhaxal hooyadu ka tagtay baa looga reeyey ma qadiyad kalea lagu soo dacweey waxa uu la ooyayo xataa uu oohintii iyo ilintii ay garkiisa ka qoysay ayaa wuxuu ooyayay maxkamadda gudaheedii waxa uu ooyeyna waxaa weeye inuu maanta ku khasaaray oo maxkamaddii ka xukuntay inuu hooyo isagu gacanta ku hayo axibatii fil islaam labadaa qof ma u malaynaysaa inay isku meel joogayaan laba wadda khadaani mutawaasiyaan laba khad ama laba waddo oo kala duwan baa la hayaa balaan aragno qof kaloo isaguna caaq ah waxaa jiray wiil aabbihiiyo hooyadii si fiican u soo tarbiyeeyeen markii hore si fiican loo soo barbaariyey aabbihii waa geeriyooday xoolo badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala baa siiyey xoolihii isaga ayaa u haray hooyadiina way u ducayn jirtay ilaahayna subxaana wa tacaala ducadii hooyo xoolihii waa uu sii barakeeyey markii wiilkii gaadhay xilli la guursado wuxuu damcay inuu guursado hooyadii waxay u raadisay bintalxalaal gabadh fiican inay u guuriso laakiin isagu raalli kama noqonine wuxuu yidhi anigaa keensanaya gabadha aan guursan hooyadu raalli bay ku noqotay waxay tidhi hooye gabadhaad rabto guurso wuxuu keenay gabar waana guursaday waxay u dhashay laba wiil labada wiil aad buu u jeclaaday aad buu u koriyey aad buu u barbaariyey aad buu ugu roonaa ilaa xad wuxuu jeclaa ayaa la yidhi naftiisa uu ka jecel yahay labadaa wiil maxaa dhacay walaalayaal intaa kadib hooyadii way weynaatay waxay u baahatay in gacanta lagu qabto waxay u baahatay in khaadimad iyo gabadh u adeegto loo sameeyo muxuu sameeyey ilaahay subxaanahu wa tacaalaa qofkaa karkaarka ayuu weydaariyey iska dhaaf hooyadii inuu gabar u soo qabto u adeegta ama isagu uu adeego bal wuxuu ku fikiray ayi wasiila si kasta uu hooyadii uga takhallusi lahaa allahu akbar si kasta uu ugu takhallusi lahaa ayuu ku fikiray wuxuu sameeyey in uu qaaday oo uu geeyey daarulmusiniin walcajaza dadka waaweyn meesha lagu haya buu hooyadii geeyo waa isdhaafiyey hooyadii isagoo halka ay ku jirto ayuu maalin maalmaha ka mida ah nin saaxiibkiia la sheekaysanayay wuxuu ku yidhi niyahow ilaa maalinkii hooyaday aan guriga dadka waaweyn ku tuuray dadka alqariibu waalbaciidu waaddaani waalqaasi qof dhow iyo qof dheer qof ila dhashay iyo qof kasta ruux kasta waa ila dagaalaya waxaa la laleeyahay hooyadaa maxaad u geysay halkaa wiilkii arrintii kale loo sheekaynayay ee loo warramaya warku uu ku adkaaday wuxuu yidhi niyow ma hooyadii ku dhashay ahid baad ka hadli mise qof kale wuxuu yidhi may hooyaday baan ka hadli wamaadaa fii dalika oo maxaa ku jaban iyada iyo amhaaliha iyadoo kale bay dowladu u samaysay guryahan guryahan iyagoo kalea loo sameeyey maxaa ku jaban haddii aan geeyey wuxuu ku yidhi wiilkii markuu waaniyey oo u naseexeeyey naseexadiisii waa diiday oo ma aqbalin wuxuuna yidhi niyow suxbadaada adoo kale in lagula saaxiibo caarun ceeb bay ugu tahay buruguna iskaga tegay maxaa dhacay uma haada bacda hada axibatii fi lislaam intaa kadib maxaa dhacay ninkii hooyadii way xanuunsatay gurigii daarulmusiniina dadka waaweyn bay kusii xanuunsatay kadibna waxaa loo qaaday ila almustashfaa isbitaalka ayaa loo qaaday isbitaalka markii la geeyey laa axada yasuuruhaa qof ku soo booqanaya male awlaaddiisii iyo ilmihiisaa odhan jiray aabbo mad hooyadaa soo booqatid ood u tagtid weligii ma soo siyaaranin oo uma imaanin wuxuu ogaaday in hooyadii sakaraatulmowdka uu hayo ay xanuunsan tahay oo aad iyo aad kii u dambeeya u xanuunsan tahay isagu oon qof ka warqabaa jirin faj'atan ayuu waddankiiba iskaga tegey si uu uga maqnaado meeshay ku dhimanayso markuu ka war helay walaalayaal in hooyadii ay geeriyootay oo ay dhimatay ayuu waddankii ku soo laabtay laakiin wuu soo laabtay isaga oo goosanaya mirihii uu beeray isaga oo goosanaya xusnigii iyo murugtii uu la kulmaayey ayib maxaa dhacay bacda haada ayna saharu axibatii fi lislaam away soo jeedkii hooyo ay habeen walba ku soo jeedi jirtay ayna almucaanaa away rafaadkii iyo dhibaatadii ay u soo martay ayna asabr away sabirkii hooyo loo sabri jiray ayna alxanaan away jacaylkii la rabay hooye in la jeclaado markuu ninkii soo laabtay uma maada bacda haada intaa kadib maxaa dhacay axibatii fi lislaam markuu ninkii yimid maalmo kadib isagoo qabrigii hooyadiiba uusan qallalin baa waxaa dhacay labadiisii wiiluu jeclaa midkii weynaa inuu galo xaadisu muruur inuu wiilkii weynaa baabuur ku watay ee baabuur kale isku dhacaan wiilkiina halkiiba ku dhintay wa bacda caamin waaxidin hal sano kadib ayaa waxaa dhacay wiilkiisii labaad marad musmina jirooyinka waaweyn aan laga kicin inay ku dhaceen kii kalan waxaa dhacay inuu waddamada dibadda oo dhan u qaado meel walba uu geeyana la yidhaahdo waxaanu hayno oo daawaa ma jiro wiilkan wiilkii labaadna wuxuu gaadhay uu haleelay wiilkii walaalkii ee hore buu isna ka daba tegay labadiiba waa dhinteen aabbihii caaqa ahaa wuu soo haray isagoo waxiidan sanad kadib isagoo keligii ah buu soo haray qof haya aan jirin qof la jooga aan jirin adduunkiibaa walaalayaal ku ciriiriyamay isagoo adduunyadu ay ahayd waasic ayay isaga ciriiri ku noqotay xoolihiisii gacanta waxaa ku dhigay dad kale oo shaqaalaa inay ka xadaan bay bilaabeen oo xoolihii ka qaataan isaguna wuxuu goosanayey wixii uu beeray ayuu goosanayey saacad kasta laxdo kasta daqiiqo walboo maraysana wuxuu ku noolaa murug iyo xusni ayuu ku noolaa axibatii fi lislaam haada alcaaq alcaaqu liummih qofkaa hooyadii caaqa ku ah bal waxaad isbarbardho ku samaysaa qisadan kale waxaa jiray gabadh dhakhtarada ah oo muslimad ah oo isbitaalka u joogtay waxay tidhi maalin maalmaha ka mida ah, waxaa ii yimid hooyo aad iyo aada u da'weyn iyo wiilay dhashay oon ku qadaray inuu soddon jir yahay hooyaduna toddobaatameeye ayay ku jirtay da'deeda haddii labadoodii ay ii yimaadeen waxaan isla markiiba indhaha ku dhuftay tiri wiilka dadaalka tirada badan uu hooyadii ugu jiro wuxuu u qabanayaa marada ayuu u toosinayaa oo maryaha waad artay qofka waaweyn markay ka dhacaan basaa intuu ugu soo qaaduu xijaabka u soo celinayaa waxaan arkay hooyadii inuu biyaha isagu gacanta ku siinayo o ay ku cabbayso waxaan arkay cuntada inuu isagu gacanta ku siinaayo waxaan weydiiyey hooyada oo waxaan arkay bay tiri iska soq soconaysa dhakhtaradii oo marba wax iskaga hadlaysa oo wax iska samaynaysa oo mar kacaysa oo mar fadhiisanaysa waxaan dareemay hooyada caqligooda inuusan dhammaystirnayn waxaan wiilka ku idhi hooyadaa bal ka waran caqliyan siday tahay wuxuu yidhi hooyaday yaa digtoora ah, dhakhtaraday hooyaday waagay dhalatayba laga soo bilaabo kaanad mutakhalifa caqliyan waxay ahayd dadka aan caqliyeedu sida saxda u shaqaynaynin qof iska waalan taqriiban ayib waxaa ilaahay qadaray inay wiilkan dhasho oo aabbihii uu guursaday kadibna bil kadib bay aabbihii kala tageen wiilkan bay barbaarisay yaa joogay oo dhashay wiilka ayaydii baa soo korisay iyadu waxba ma korin karin toban sano markaan gaarayna wuxuu yidhi anaa gacanta ku qabtay hooyaday dhakhtaraddii su'aal bay weydiisay waxay ku tiri yaa hooyada <clears throat> ricaayadeeda iyo gacanta yaa ku haya wuxuu yidhi aniga ayaa gacanta ku haya waxay weydiisay dhakhtaradii dabcan adaa gacanta ku haya laakiin nadaafadda hooyada yaa og yaa musqusha geeya yaa dharka u dhaqa yaa ka warqaba waxaan idhi buu uu wiilkii ku yidhi qultu laka yaa dictoora dabcan aniga ayaa gacanta ku haya hooyaday musqusha ayaan geeyaa waa u soo qabeeyaa biyuhu u siiyaa dharka ayuu u xiraa kii wasakhoobay khasaaladan ugu ridaa hooyaday aniga ayaa gacanta ku haya ayuu yidhi waxaan fiiriyey bay tidhi faraheeda iyo ciddiyaheeda waxaan arkay inay nadiif yihiin oo ciddiyihii hadda laga guray waxaan idhi yaa sidan sameeyey wuxuu yidhi dabcan aniga ayaa sidan sameeyey u fiirsada walaalayaal su-aasha dhakhtaraddaa wiilka weydiisay waxay ku tiri maad khaadimad u samaysid gabadh u adeega hooyada wuxuu ku yidhi doctoora ummi miskiina wa akhaafu an tu'diiha shaqaala dhakhtaraday hooyaday waa miskiin waa miskiinad waxaana ka baqayaa gabadha shaqaalihii inay dhibto mana soo sheegaysa haddii la dhibo sidaas darteed waxaan ka baqayaa inay dhib u geystaan anaa marka gacanta ku haya waxay weydiisay dhakhtaradii su-aal kale reer soo melihid wuxuu yidhi haa reer baan leeyahay ilmana waan leeyahay alxamdu lilaah waxay tidhi xaaskaaga ma u dhiibtay hooye marka iyadu ha raacaaye soo maal gacantaa ku qabatee wuxuu yidhi qof wanaagsan buu ahaa xaaskayga nafteedu howlo badan bay haysaa cuntaday u soo karisaa ilmihii bay noo haysaa gurigii bay habaysaa iyadaaban qof kale oo gabadh u shaqaysa usii qabtay buu yidhi oo hawsha la qabata ayib waxa aan rabaa waxaa weeye buu yidhi hooye inaan ka warhayo calashaan asukar hooye jiray qabtaa cuntada ay cunayso inaan ogaado ayaan rabaa hooyadii caqliyan ilan waxaan idhi sax maaha inuu caqligeeda waxbaa ku jiray wiilkeedii su'aal bay weydiisay waa su-aal iska caruurta oo kale waxay tidhi wiilkaygiiow goormaad badaadi sii soo gadaysaa waa baradho iyo waxyaabaha lamida wuxuu yidhi hooyo markaan inta ka baxnaan kuu gadi doonaa baqaan ku geyn doonaa meesha laga iibsado khudaarta farxad bay la faraxday hooyadii wuxuu saasuu u fiiriyey wallaahi wuxuu ihi hooyaday say u farxayso sida aan ugu farxaayo ilmahayga saan ugu farxo si ka badan baan hooyada farxaddeeda ugu farxayaa wuxuu ahaa walaalayaal wiil baari waa dhakhtaraddii way awoodi weyda inay hadalka sii wado waxaanay soo weeraray bay tidhi inay ilintii iga timaado waxaan hore hore ugu qoray dawadii waxaana bidhi orod dawada u iibi gabadhii neeriska ahayd baan u yeeray tidhi waxaan idhi waxoogaa waxaa u baahnay inaan yar nastay albaabka ii xir waxay samaysay bakaytu min kulli qalbii waxaan u ooyay bay tiri inta awooddaydaa markaa albaabka markii la ii xiray inta awoodda ayay u ooyday axibatii fi lislaam haada alibnu lbaar oo jannada in allahu tacaala ku gelaya baarinimadiisa oo waa tii ay ku galeen dad badan jannada rasuulkuna markhaati iyo shahaado uga noqday bal waxaad isbarbardhig ku samaysaa midkan kaloo isaguna caaqa ah oo hooyadii caaqa ku noqday axibatii fi lislaam ninbaa hooyadii qisadan waxaa warinaysa gabadh deris la ahayd hooyada guriga ayay joogtay gabadhan iyadiiyo ninkeeda iyo ilmaheeda gurigooda waxaa deris la ahaa dhul aan waxba ka dhisnayn ilaa hal qolbaa ka dhisnaa waxay tiri hooyadan warramaysa gabadhan waxaan arkay fiidkiiba laga bilaabo qolkii cidlada ahaa rag badanoo marna soo gelaya marna ka baxaaya haddii aan sii fiiriyeyna hawshu waa sii badatay waan ka shakiyey habeenkii oo dhan bay soo jeeday ilaa saacaddu labadii habeennimo ay ka gaadho markii dambe markaan baqay waxaan u yeedhay ayay tidhi ninkaygii iyo wiilashay wiilkeedii weynaa bay tihi bal arrintan ka wardoona haddii la aaday waxaa warku noqdoo la keenay nin hooyadii iyo gabadhii la dhalatay ka soo cayriye qolkii ay degganaayeen in meeshan dad muslimiina ay soo dejiyeen dadkan guriga soo gelaaya marna soo gelaaya marna ka baxaaya waa dad wanaagsan oo hooyadan caawinaya da'da dayib markay arrintan khabarkii keeneen gabadhii ninkeedii waxay ka dalabtay ii ogolow inaan soo booqdoon u tago haddii aan u tegay waxay tihi waxaan arkay gurigii waa hal qol wakhtiga xilligaa lagu jabayna waxaa xilli qabow ah oo xilliyada barafkiiyo qabowgu uu dhacaayo qolkii waxaan arkay meelo badan inuu ka daldaloolo oo hawadii iyo qabowgii toos u soo gelaayo waxaaba ka sii daran qoolku xitaa musquul ma laha maalinkii labaad ayaa magaalada dadkii deganaa oo akhyaarta ahaa iyo culimmadii iyo a'immadii masaajidda oo iskaalmaystay baa wiilkii u tegey wiilka hooyadii muxuu uga soo saaray qolka wuxuu yidhi gurigan afar kun oo riyaal buu joogaa oo lacagta sacuudiga ah afartaa kun ama isii ama iskaga baxa subxaana allah waxaa u yimid culimmadii waxaa la wuri war niyow miyaada alle ka baqaynin war miyayna qofkaan hooyada adiga ahayn war miyaan gurigan aabbaha ka dhimanin war miyayna dhaxalka wax ku lahayn wa fii daka alwaqt waxaa la yaabka waxa weeye inuu guryo badan oo kale uu lahaa wiilkuu qaarra degan yahay qaarra ijaar loogu jiray dadkii waxaa la yidhi warbaarinimadii awey hooyada loo samayn jiray wuxuu ku yidhi walaalayaal arrintan soo socota wuxuu yidhi qofka baari ahow adigu qaado hooyadan afar kun anigaysi waxay arrintaa la mid tahay qof dhahaya man yashtarii ummii biarbacati aalaaf waryaa hooyada igaga iibsada afar kun waa qof isagoo nool hooyadii gadaaya axibbatii fi lislaam kaasina wuxuu ahaa qof isaguna caaqa fashataana maa bayna alqisatayn qisasku walaalayaal aad bay u kala fog yihiin qisaskuna waa qayb weyn oo diinteenna ka mid ah waa tii rasuulka lagu yidhi dadka uga qisee qisasku waa usluub uu rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam ka mid a asaaliibu dacwa qaabkii dacwada uu ku fidin jiray ayib bal aan aragna qisadan kale oo ah nin dhallinyaro ah oo isagu baari hooyadii u ah ninkan hooyaa dhashay aabbihii isagoo yar buu dhintay hooyadii baa soo barbaarisay markuu xogaa soo weynaaday waxaa dhacay gabar meeshii biyaha laga cabbi jiray reer baadiyihi waa taqaanaan meelaha ceelashoo la isugu yimaado maalin walba markuu ceelkaa yimaado gabar baa dhanka kale ka soo istaagi jirtay gabadhu waxay damacday inay tajrubayso ama imtixaan ay ka qaado wiilkan bal hooyadii siduu baari uu yahay inay ogaato maka mise waa been intaas rabtay inay soo kala saarto maalin maalmaha ka mid a ah siday maalin walba u soo istaagaysay hortiisa wiilkii gabadhii waa jeclaaday iyaduna waa jeclaatay dabcan laakiin iyada waxaa u weheliyey inay ogaato tijaabo ka qaado bal inuu jacaylka hooyadii dhab ka tahay iyo in kale wiilkii gabadha waa jeclaaday markay ogaatay inuu jeclaaday ayay qof dumara hooyo kale oo da-abay u soo dirtay wiilkii waxay ku tiri waxaad ku tidhaahdaa wiilka waan ku jeclahay inaan ku guursadana waan rabaa laakiin hal shardi condition hal xabbay ku xidhan tahay hal shardi shardigay ku xidhan tahay waa maxay ma awoodi karo hooyadaa inaan la noolaado waa inaad hooyadaa cayriso hooyo inaga kaxee markaasaad aniga waad i guursanaysaa hooyadii kalaa wiilka arrintaa u sheegtay wiilku madaxa ayuu ruxay wuxuuna yidhi arrintan waan ka fiirsan berri jawaabta iigu imow berri markii la gaadhay bay timid hooyadii waxay u timid wiilkii waxay tihi arrintii shalay aan ka wada hadallay jawaabteediisii wuxuu wiilku ugu jawaabay gabay uu ku cabbiraayo sida hooyadii baariga uu ugu yahay iyo siday hooyadii u soo korisay iyo dhibaatada ay u soo martay iyo inayna suuragal ka ahayn inuu hooyadii ka tago oo meel kale uu ku noolaado hooyadii kale ee loo diray wiilka oo gabaygii wadaa timid laakiin aad iyo aada uga niyad xun oo gabadhu inay warkan ayna ku farxaynin u malaynays gabadhii baa loo keenay gabaygii baa lagu dul aqriyey markii lagu aqriyey gabadhii waxay ku jawaabtay haadaa maa uriid arrintani waa wixii aan rabay sidaan wiilka ka rabay sidan bay ahayd wa tasawajat wayna guursatay wa asbaxat hiya alatii taquumu biricaayati ummi wiilkii sidii bay ku guursatay iyadaana hooyadii gacanta ku qabatay waxayna ogaatay inuu wiilka hooyadii baariga sidaa ugu ah waxa uu ilaalinayana wanaaggaas ay tahay iyadana inuusan hallaynaynin ballan ay galeenna uusan uga baxaynin sidaasayna gabadhii ku guursatay axibbatii fi lislaam fii xiin iyadoo dareemayso dad badan oo haddii labada ruux ee isjecel uu midimidka kale u soo jeediyo waalidka inaga kaxee laga yaabo inuu qofkaasi yeeli lahaa si uunan qofkaasi isagu uga tegin laakiin wanaaggu meeshuu ku jiro waad ujeeddaa way ka duwan tahay axibbatii fi lislaam wa ummii xiina talqaanii wa tudfi'unii biaxdaanii wa tudnii sadra halxaanii uwaddicu kulla axzaanii wfii saxwii wafii nawmii ducaa'ii fiihi iimaanii manaxti اlwudda wاlxuba badalti الruuxa wاlqalba rakibta اlmarkaba الsacba azalti اlgama wاlkurba hooyada walaalayaal qofku markuu la joogo axsaanta iyo murugta dhan baa kaa tegaysa xanuunka iyo dhibaatada dhan baad halmaamaysaa walidaalika ayaa ah qofku waxa uu dareemaye sacaadada iyo raaxada gogol wanaagsan iyo sariir la goglay oo aad iyo aad loo habeeyey waxa kaaga farxad badani waa inaad dhabta hooyada aad ku jiifato taasaa waxaa dareemaysaa shucuur raaxo ay ku jirto sayida fii ixda almustashfayaat alsucuudiya balaan aragno wiilkaas keligii hooyadu ay dhashay bal u fiirsada walaalayaal ee sidaad aragteen baariga wuu ahaa ee hooyadii gacanta ku hayay ee diiday inuu habeen ka maqnaado iyo hooyo kale oo toddoba carruura dhashay afar wiil iyo saddex gabdhood oo toddobadiiba ay ka tageen iyadoo keligeedana soo hadhay isbitaallada sacuudiga mid ka mid ah ayay hooyadani ku jirtay waxay ku noolayd aalaaman wa xasaanan murug tiro badan bay ku noolayd waxaa u timid gabarh mudiicada oo ka socota tiifiga si ay iyadoo bal hooyadaa waraysi uga qaato waxay arrinteedu arrin la wada og yahay oo dadkao dhan ka wada warqabaan hooyadaa dhibaatada iyo rafaadka haysta gabadhii markay u timid ay rabto inay waraysigii ka qaado hooyadii waa faraxday iyadoo faraxsan bay soo kacday oo weliba qoslaysa markay u soo dhowaatay gabadhii rabtay inay waraysiga ka qaadana farxaddii gadaal bay u laabatay ilin bayna ku soo beddesho ilin baa ka timid gabadhii su-aasha koowaad koowaadee weydiisa waxay ku tiri hooye maxaa kugu dhacay markii hore waad faraxsanayd haddana ilin baad iigu jawaabtay see wuxuu jiraa waxay ku tiri waxaan ku moodaayey inaad gabdhahaygii tahay waxaan ku moodaayey inaad qof aniga qaraabadaydii aad tahay sidaasaan markii hore u farxay markaan ku ogaaday inaad ahaynna murugtaas ayaa iga timid hooyadaas waxay ku jirtay isbitaalka toddoba sano ayay ku jirtay dayib waxaa soo booqday oo soo siyaartay wiilasheeda mid ka midabaa hal maalin soo booqday walaalaheedna hal walaal baa mar soo booqday maalin walbana waxay taagan tahay albaabka laga soo galo qolka waxayna fiirinaysaa qof soo booqanaya oo u imaanaya ayay fiirinaysaa waxaa jira gabadha khaadimada oo gabadha oo la joogta hooyada oo u adeegta gabadha ayaa u keenay walaalayaal dadka ilaahay subxaana wa tacaala subxaana yaa muqaliba alquluub ilaahay baa quluubta kala duwa ilaahay baa dadka kala bedela waxaa gabadhaa u keenay nin hooyadii ay isbitaalka soo gashay oo qolka hooyadan keligeedii ay jiiftay iyadana lasoo dhigay oo mu'maa calayhi oo miir daboolan baa gabadhani hooyadii u keenay hooyadii waa iska miir daboolan tahay laakiin hooyadan kale ee miskiintaa bay u shaqaysaa raatibkii iyo lacagtii uu siinayeyna wuu u labalaabay oo wuxuu yidhi laba qof maadaamood hayso waxaan kaaga dhigayaa laba mushaahar ayaad qaadanaysaa gabadhii baa la waraystay waxay tidhi saddex sanaan anigu hadda la joogaa hal maalin baana la soo booqday waxayna ii sheegtay inuu ahaa qofkii soo booqday wiilkeedii inuu soo booqday qisadan walaalayaal waxaad isweydiinaysaa ayna abnaa'uhaa ayna aqaaribuhaa ayna banaatuhaa away wiilasheedii away gabdhaheedii away qaraabadeed waxay noqdeen dad caaqa bay ku noqdeen wayna ka wada dhaqaajiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa caaqi nagama dhigo walaalayaal cuquuq alummahaat waa wax rasuulku uu reebay sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiiska saxiixa ah ana allaha inuu rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam ka warramay ina allaha xarama calaykum cuquuqa alummahaat wwa'd اlbanaat wmanci wahaat wakriha lakum qiila waqaala wakahrat الsu'aali waidaacat اlmaal ilaah allah subxaanaه wa tacaalaa xaaraan buu ka dhigay hooyo in caaq lagu noqdo waa masale xaaraam masalada xaaraamtaa ee ilaahay naga reebay ina allaha xarama cuquuq اlummahaat allah baa xarimay ma aha qof bini aadama inuu xarimay maaha inuu rasuulku hadalka uu isagu leeyahay anaa xarimay muusan dhihin allah baa xarimay in hooyo caaq lagu noqdo walaalayaal seebay marka suuragal ku tahay inuu qofku caaq ku noqdo biriga hooyo iyo hooyo oo baari loo noqdo jannada allah baa lagu galaa balaan aragna xaarisa binu nucmaan rawa albukhaariyu min xadiidi anas ibnu malik rubayic bintu nadar gabadhii loodhan jiray oo camatu anas ahayd ayaa rasuulka u timid sala allahu calayhi waalih wasalam waxay ku tiri yaa nebiy allah maad iiga sheekaysid xaarisa ninkii loodhan jiray xaarisa sahmi iyo leeb baa ku dhacay maalintii dagaalkii beder kaasuna u dhintay waxay tidhi xaarisa haddii uu jannada ku jiro waan farxayaa haddii uusan jannada ku jirinna waan ooyayaa maxaa jira murug baa meeshaa taalla hadduu ilaahay qofka garamariyo meesha fiican rasuulku wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaa umma xaaritha inaha jinaanun fi ljanna wa ina bnaka asaaba alfirdows alaclaa janno keliya maaha bal jannooyin baa yaalla wiilkaaguna jannada u sarraysuu ku jiraa jannada ugu sarraysa ayuu ku jiraa haada arajul awsalahu biruhu ila aljanna waxaa jannada gaadhsiiye walaalayaal oo jannada geeyey birigii uu ahaa hooyadii ayaa jannada geeyey caaisha radia allahu canha baa waxay leedahay rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam baa wuxuu yidhi baynamaa ana aduuru fi ljanna anigoo jannada maalin maalmaha ka mid a dhex wareegaya oo dhex socda ayaa waxaan maqlay sawta qaari'in qof qur'aan ka aqrinaya jannada dhexdeeda ayaan maqlay waxaan idhi faqultu man haada waa kuma qofka qur'aanka ka aqrinaya jannada faqaaluu xaarisa binu nucmaan waa nin la yidhaahdaa xaarisa ninka qur'aanka jannada ka dhex aqrinaya rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayhi waaalih wasalam kadalikum lbiru kadalikum lbiru kadalikum lbiru wa xaarisa kaana baaran biummih biriga ayaa halkaa lagu gaadhaa baarinimaa jannada lagu galaa baarinimaa jannada lagu galaa xaarisana wuxuu ahaa nin hooyadii baari ayuu ahaa axibati fi axibati fi baarinimada janna lagu galaa caaqnimadana naarbaa lagu galaa balan aragno ninkan caaqa ah oo hooyadii caaqa ku noqday qisadan axibatii fi lislaam waxay ka dhacday duwal alkhaliij mid ka mid ah akhbaartuna maalinkii ay dhacday iyo wararka adduunka oo dhan baa wada kala qaaday kulligood waxaa jiray nin dalxiis u yimid meelaha dalxiiska loo tago isagoo reerkiisu la socdaan wuxuu yidhi ninkii markaan meeshii imid waxaa jira hooyo da' weyn oo meel fadhida dariyar ku fadhida meelaha dalxiiska loo yimaado baanu u nimid maalintii oo dhan hooyadii halkiibay fadhiday ilaa qoraxdu ay ka dhacdo habeen baa la gaaray xilli dambee weliba noqotay dadkii oo dhan way wada tageenoo way laabteen markii la baxayay u imid buu idhi maamadii hooyadii weynayd oo meesha fadhiday waxaan ku idhi yaa khaala habar yaray ama hooyo meeshaan dadkii way kala tageen se wax u jiraa waxay ku tidhi yaa waladii wiilkayow wiilkaygiibaa meeshan i keenay saaka waana iga tegay wuuna soo noqon doonaa arrin buu rabaa inuu soo sameeyo wuu ii soo noqon waxaan ku yidhi buuhi yaa khaala asaaca muta'akhira xilligu waa xilli dambe wax hadda meeshan joogo imaanna ma jiro aan ku kaxeeyo way diiday hooyada waxay tidhi maya wiilkayga ayay imaanaya waxaan arkay buuhi warqad yar oy gacanta ku hayso oo sidaanoo kale hooyadu intay gacanta ugu qabatay ay warqadda sidaa ay sidaas oo hayso oo kale ay leedahay ayaan arkay waxaan idhi hooyo warqadda ii dhiib waxaan niyada iga gashay buu buuhi inaan ka heli doono adarayska gurigooda ama taleefonka wiilkeeda lambarkiis si aan u waco ama si aan gurigeedii u geeyo warqaddii haddaan ka qaaday maxaa ku qoran walaalayaal warqadda subxaana allah warqadda waxaa ku qoran ilaa man yachuru calaa hada alcajuus narjuu tasliimaha ilaa daari alcajazati wa shukran kelimaadkaa keliyaa ku qoran waxaan ka rajaynaynaa qofka maamadan da'da weyn qofkii helow waxaan kaa rajaynayaa inaad guriga dadka waaweyn lagu tuuro ku tuurtaan waanaad mahadsan tihiin intaasaa warqadda ku qoran yaa subxaana allah away xanaankii hooye ay lahayd aw naxariistii hooye ay lahayd aw ricaayadii hooye loo geysan jiray sidaas miyaa jawaabteedu ahaada jazaa'uhaa ma sidaasa abaalmarkii hooyo yuu noqday haadaa waladun caaqun axibatii fi lislaam bal waxaad aragtaa qisada uways binu caamir alqarani aways binu caamir alqarani oo rasuulku uu ka warramay sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu ahaa nin taabici ah oo xilligii rasuulkaba aan soo gaadhin rasuulku wuu ka sii warramay wuxuu yidhi waxaa jira nin la yidhaahdo aways binu caamir alqarani min muraadin min qarnin min alyamani ninkaasoo ka imaan doona ninkaas wuxuu yidhi cumar binu alkhadaab buu rasuulku la dardaarmayey wuxuu ku yidhi cumarow haddaad ninkaa indhaha saarto istikfaar iyo dembi dhaaf ilaahay ii weydii dheh bal u fiirsada walaalayaal qofka la amraayo in wax loo codsadaayo waa cumar binulkhadaab ood garanaysaan qofka wax laga codsanayo inuu ilaahay u baryana waa qof aaban imaan boon saxaabiba ahayn oo taabici ah ilaahay ii weydii dheh inuu ilaahay dembigaaga dhaafo cumar wuxuu samayn jiray qof kasta oo dhulka yaman ka yimaada buu weydiin jiray a anta aways ma aways baa tahay wuxuu odhan jiray maya adigu aways miyaad tahay maya ilaa maalinta u dambaysa awaysuu helo aways miyaad tahay haa aniga weeye buu min muraadin miyaad ka tahay qoyska la yidhaahdo haa min qarnin haa min alyamani haa hooye ma lahayd aad baari u tahay haa baras ma kugu ooli jiray oo allah subxaanah wa tacaala ma kaa daweeyey haa ilaa meel yar oo maaragtay shilinka dirhamka ama kuwaadharka la eg ma ogiya wuxuu idhi rasuulka ayo warramee wuxuu rasuulku iula dardaarmay haddaanku arko dembidhaaf inaad ilaahay ii weydiise allah dembidhaaf ii weydii allah buu dembidhaaf cumar u weydiiyey kadibna waa dhaqaaqay cumar wuxuu idhi kaalay warqad baan kuu qorayaa dadka gobollada haduu sii socoto si aan warqad kuugu qoro wuxuu yidhi maya inaan ahaado dadka iska qarsoon ayaa ii roon ee maaragtay iga daa waxba warqad hay wuxuu yidhi maaragtay warqadna hayi qorine iga dhaaf buu yidhi axibatii fi lislaam taasi waa baarinimo lagu galay jannada waxaad dareentaa waalidka raxmaddiisaba hooyo raxmaddeedu inta ay la eg tahay bal waxaan arkaynaa qisadan si aad u ogaato hooyo raxmaddeed xitaa haddaad xumaan ku samayso inayna hooye ka abaalmarin ayna kaa qaadanayn oo maaragtay ayna waxba odhanaynin adiguna wiilkaaga ka gudso ama gabadhaada ay mar walba iyadu xanaan iyo raxmad buu ilaahay ku abuuray subxaanahu wa tacaala saacatulixtidaar baa jirta walaalayaal xilli kulligeen aan wada mari doonno oo naftu dadka ay ku soo xaadiri doonto waa saacaday wada mari doonaan qofka saalixa ee wanaagsan iyo kan faajirka intaba waa saacaday mari doonaan boqoradu iyo dadka fuqarada intuba ay mari doonaan waa saacaday mari doonaan dadka waaweyn iyo dadka yaryar intuba ay mari doonaan saacatu lixtidaar abaan ibnu cayaash nin la yidhaha raximahullah ayaa wuxuu yidhi anas binu maalik baan la joogay maalin maalmaha ka mida anas baan ka soo tegay anigoo jidka socda waxaan arkay janaasa ay afar qof ay wadaan afar qof keliyabaa janaase qof dhintay wada waxaan idhi janaasa oo afar qof keliya ay wadaan alleelaha waa inaan caawiyoon aniguna la qaado waan la qaaday waan tagnay qabrigaan tagnay waan aasnay afartayadii anigaa shan ku ahaa buu yidhi markaan soo dareeray baa waxaan idhi muxuu yahay qofkan afarta qof keliya ay wadaan waxaa la yidhi annaga afartayada qofkaa hooyada ee da'da weyn ayaa annaga naftayada ijaar baan ku soconnaayoo lacag baa nala siiyey oo waxaa la yidhi qofkani aasa